alxamdu lilaah rab lcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kasiira waxaan tambihinaynaa beytka aynu soo maray zacma alcawaadilu ananii fii khamratin sadaquu walakin khamratii laa tanjali waxaynu ku fasiray in marka alcawaadir jamcu caadila ay tahay caadilana ay tahay gabadha wax xanaananaysa marka alcawaadil inay yihiin dumar wax xanaananaya laakiin shuraaxda qaarkood waxay sheegeen in lagu fasiraayo in looga jeedo jamaaco rag ah oo wax canaananayo insaan looga jeedo ayay ku fasireen waxaana yidhaahdeen qariino waxa u ah sadaquu damiirka loo celiyey wuxuu noqday damiir jamaac oo mudakar ah inkastay jirto wakhtiyada qaarkood inay soo aroorto iyadoo waawu damiirka loo isticmaalo sida kale ay dhacday min hayri ilqaalib culammada qaarkoodna aayaadka qaar ay ku tawjiihiyeen calaa kulli xaal sidaa shuraaxda qaarkood hadday tahay kitaabkan qaar sharxay iyo hadday tahay kutubta kale balaaqada bacdi sharaxay ayaa sidaas maray dhibina kuma sugnaa albaabu athaamin baabka siddeedaad fi liijaazi walitnaabi waalmusaawaah cilmu lmacaani wuxuu ka koobnaa siddeed baab buu ka koobnaa toddoba baab baynu marnay baabkii ugu dembeeyo baabka siddeedaad ah ayaynu joognaa baabka siddeedaad wuxuu ku saabsan yahay hadalka in la gaabiyo iyo in lagu dheeraado iyo in la dhexdhexaysto oo bimacnaa cibaaradii baa lasoo koobayaa oo waa iijaaz itnaab baa lagu samaynayaa waa lagu dheeraanayaa oo hadalka la tilmaamayaa macnihii loo baahnaa macno ka badan ayuu sheegayaa imaa liqarad si kalena waa u dhacdaa asmaa kalena waa leedahay waynu u tegi doonaa mid walba cunwaan buu ka dhigayaa ay sidiisa mashaayikhdu uga hadlayaan almusaawa waa inay isleekaadaan cibaaraadka iyo hadalladii iyo alfaadda la isticmaali iyo kelimaadku iyo macnaha looga jeedaa markay sinmaan oo isla ekaadaanna musaawaa baa la yidhaahdaa carabtu mid walba waa isticmaalaan mar hadalka waa soo koobaan marna hadalka waa fidiyaan khaliil ibnu axmed baa waxaa laga sheegay inuu yidhi yukhtasaru alkalaamu liyuxfad hadalka waxaa loo ikhtisaariyaa oo loo koobaa si loo xafido midhihiisa loo qabto ila mar hadalku kooban yahay waxaa dhici karta in la qaybi karoo la qaban karo wa yubsadu liyufham waxaa loo basdiyaa loo faahfaahiyaa si loo fahmo waxaa dhici karta hadalkii haddii la ikhtisaariyo oo la koobo inay dadku si fiican wada fahmin ama sidii loo baano aan loo wada fahmin haddii laakiin la faahfaahiyo la sharxo la balballaadhiyo wuxuu noqonayaa mid markaa si fiican loo fahmayo saas aawadeed bay culammadu markay ka hadlayaan kutubaha cilmiga laga qoray qaar waa mukhtasaraat qaarna waa mutawalaat kutubta mukhtasaraadka culammadu marka cilmiga la bilaabayo waa ka digaan waayo ardaygii ma wada koobaayo macnihiisiina ma wada fahmayo mukhtasaraadka markaynu sheegaynana laba nooc baa mukhtasaraadku ay yihiin mukhtasar fanni mukhtasar ka ah ee aan kitaab mucayana laga soo koobin iyo mid kutub mucayana laga soo ikhtisaariyey haddii kitaab mucayan aan laga soo ikhtisaarin ay tahay fannigaasuun cilmigii ku saabsanaa in lasoo koobaayo waxay yidhahdeen culammadu waa mufiid waa naaficun jiddan aad buu wax anfacaya laakiin haddii la doono kitaab mucayana ama e, dhowr kitaab in laga soo ikhtisaariyo cibaaradii waa laysku shiilayaa waa la gaabinayaa macnihiina in la oofiyaa la rabaa ama badiba la helo erayadiina waxaa la rabaa in la shiilo oo aad loo koobo alfaadda caynkaasee isku shiiran hadha waxay u baahanaysaa sharax sidii loo baahnaa looma wada fahmayo marka waxay ku daraan bacdi cawaa'iqda taxsiil ku leeyahay waxyaalaha markaa inuu qofku cilmigii xasiliyo waxyaalaha ka teedaya inay ka mid yihiin kutubaha aad loo soo gaabiyey cibaaraadkooda loo shiilay waayo wax dhacda kutubaha qaarkood in laga dhigay mukhtasaro kitaab laga soo gaabinayo mutawal ah isagiina lasii gaabiyo isagiina lasii gaabiyo marka intaasoo goor buu mukhtasaru min mukhtasarin min mukhtasar yahay ka noocaasoo kale wuxuu u dhowaansho badan yahay hal xidhaalo in looga jeedo ayuu uga dhowaansho badan yahay in la fahmo laga faa'iidaysto in loo jeedo waxay sheegeen kitaab fiqi oo afar goor lasoo ikhtisaariyey qaar baad mooddaa in taxaddi lagu samaynayo la odhanaayo intaa loo gaabiya lagama sii gaabin karo ya iminka ibnu subki markuu qoray jamcu ljawaamica wuxuu odhanayaa intaa aan u ikhtisaariyey mi'ata musannaf baan ka soo ikhtisaariyey lagama sii ikhtisaarin karo lagama gaabin karo waayo taxta kulli darratin durra yaa darre kastoo ka mid a ah, bimacnaa qadar kastaoo quraanjo la egoo ka mid a ah, xabbad luulaa ku dhex sugan ama ku hoos sugan dee kuwaasaa wax lumaya marka almuhim hadalka waxaa loo ikhtisaariyaa si loo xafido waxaana loo basiyaa loo faahfaahiyaa loo sharxaa si loo fahmo abu camr ibn alcalaa waxa uu ahaa imaam fi lqira'aat wa imaam fi luga luqada iyo qiraa'aadka mid walba imaam buu ku ahaa abi camr waa min alquraa'i asabca waxaa lagu yidhi hal kaanat ilcarabu tutiil carabtu hadalka ma dheerayn jirtay faqaala nacam kaanat tutiilu liyusmaca minha wa tuujizu liyuxfada canha hadalka waa dheerayn jirtay si looga maqlo bimacnaa looga fahmo ujeeda waana koobi jirtay si looga xafido marka mawdic waliba hadal buu ku haboon yahay mid baa iijaaska ku haboon in hadalka la soo koobo mid baa itnaabka ku haboon meel baa ku haboon marka in hadalkii musaawaa lagu sameeyo waatay culammadu yidhahdaan likulli maqaamin maqaal yaa maqaam walba waxaa u sugnaaday hadal ku habboon kullu maa yajulu fi sadri min almacaani yumkinu an yucabbara canhu bi bialaai turuq wax kastoo laabta ku wareegaya oo macnayaasha ka mid ah waxa suuroobi karta in lagu cabbiro saddex dariiqa mid kow almusaawaa bitariiqi almusaawaa in lagu cabbiraa waa suuroobi kartaa wa hiya musaawaadku taadiyatu lmacnaa waa in macnaha la guto macnahaasoo almuraadi la doonaayey bicibaaratin musaawiyatin lahaa erayo iyo hadallo ee la siman oo la-eg in lagu guto weeye musaawaad waxaa bicibaara musaawiyan lahu lagu gudanayaa bian takuuna inay ahaato cala alxaddi aladii jaraa bihi curfa awsaati innaas xadkii uu ku dareeree ku socday ee dadka dhexdhexaadka ah curfigoodu bimacnaa haalibka dadku curfigoodu wuxuu ku dareeray iyo xadkuu ku dareeray inay ku sugan tahay awsaatu nnaasna waxay noqonayaan xagga markaa waxa weeye maqaamka sare oo balaaqadana kuma sugna derajada hoose agnaannimadaana kuma sugna macaan dadka hadalka isku in lagama siin mid baa aftahanoo dee baliiqoo ah oo waxa uu doonaayo si yaroo dhib yar u cabiri karaa siba siday ugu quruxda badantayna u dhigi karaa wax weynba isagaan sheegayn sheegaynbu hadduu doono qurxin karaa kaasi waxa weeye derajo saruu ku sugan yahay oo nin yaqaan ah ama aftahan ah ama fasiixoo baliiq ah mid kale derajadii isaga waa hoosaysaa waa afbadhay ama bicibaara ukhraa waxa weeye waa agnaan waxa uu doonaayo inuu sheego kuma deeqsiin karo wakhtiyada qaarkood wuxuu u baahanayaa macnaha uu doonaayo in laga tarjamo oo lahay war wuxuu u jeedaa sidaa iyo sidaa iyo sidaasuu u jeedaa kaasna isagana darajadiisu waa hoosaysaayo waa daraja munxata qaalibka dadku labadaa nooc ma aha dhexdhexaadkay u badan yihiin aqlabka dadku derajada dhexdhexaadka ah ee aan sarraynna hoosaynna ayaa badanka dadku u badan yahay marka curfiga dadka badankoodu siday ku sugan yihiin dadka dhexdhexaadka ah waa sidii haalibku ay ku sugan yihiin ee haalibkaa dhexdhexaadka ku sugane curfigoodiiyo siday u barteen waa inuu xadkii sii hadalku ku sugnaadaa wa hum aladiina lam yartaquu ilaa darajati albalaagha waa kuwaan korin jaranjaradii balaaqada markaa may korin oo hadalka inay si fiican u gudan karaan oo si fiican wax u balballaarin karaan oo muraadkooda u sharxi karaan oo dadka ku qancin karaan darajadaa may gaadhin wuxuu fasirayaa awsaatu nnaas waxay yihiin hum aladiina lam yartaquu ilaa darajati albalaaqa wa daraja caaliya walam yanxatuu ilaa darajati alfahaaha hoosna ugumay dhicin darajada agnaannimadana markaa hoos uguma dhicin alfahatu walfahahatu walfahfahatu alciyu qaamuusku saasuu odhanay faha iyo fahaaha iyo fahfaha inta mid walba waxaa la yidhaahdaa inaanu ruuxu hadal aqoon ahayn ou hadalkii agnaanka yahay ama wuxuu rabay dadka aanu si fiican u deeqsiin karin darajadaasna hoos ugumay dhicin naxwu waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum musaawaadka taasoo kalaa ka mida buuli wa idaa ra'ayta markaad aragto aladiina kuwii yakhuuduuna dabbaalanayay fii aayaatina aayaadka yaga inay ibtaaliyaan ama shaki geliyaan ama ictiraadaan kuwii arrinkaa dabbaalanayoo dhex gelaayay ama dhumbanayay markaad aragto fa acrid canhum ka jeeso xaggooda waxay noqonaysaa maqaamulmusaawaa inay tahay oo hadalka laga cabbiray macnihii la rabay kama badna kamana yaraa mar haddayna cayn ka ahayn waxay noqonaysaa dariiqu lmusaawaa in lagu cabbiray hadalka cibaaraadka la cabbiray iyo macnaha looga jeedaa waa isleegyihiinoo dheeraad ma kale leh marba hadday caynkaa tahayna musaawaa baa lagu itlaaqa dhibina kuma sugna wax qur-aanka eh, aayaadkiisa ka mid a in la yidhahdo dariiqulmusaawaa bay ku sugantahay in la yidhaahdo wax dhibi kuma sugna oo shardi ma aha inuu wada itnaab noqdaa mid shardiya maaha ee waa dhici kartaa inuu iijaaz mar ku yimaado marna musaawaa ku yimaado marna itnaab ku yimaado laakiin tadwiilun biduuni faa'ida inuu ku yimaadaa ama ikhlaal ta noocaasoo kale ah iyadu ma dhacayso waayah maqaamka musaawaa baa la yidhahdaa maqaam labaad waxaa la yidhahdaa waliijaaz waa koobis imka hadalka marka la sheegaayo qolyaha idaacaadku ay warramayaan soo ma yidhaahdaan mar warkii oo kooban haddana soo sooma yidhaahdaan warkii oo fidsan marka hore waxay sameeyeen ijaaza waa soo koobeen cibaara qasiiray ku cabireen markii dambena waa la sharxay oo itnaab baa lagu sameeyey waa la fahfaahiyey walijaazu wa huwa taadiyatu lmacnaa bicibaaratin naaqisatin canhu macnihii waa in lagu cabiro cibaaro ka gaaban maca wafaa'iha bilgarad iyadoo lala qabo inay ujeeddadii oofinayso cibaaradii waa kooban tahay macnaha la doonayo in laga cabirana waa macno ballaadhan haddana waxa weeye markaa qaradkii ujeeddadii waa oofisa waxaa la odhanayaa waa koobin waa ijaaz naxu qifaa nabki min dikraa xabiibin wa manzilin wuxuu yidhi imru'ulqays markuu gebyaayey mucallaqadiisa qifaa istaaga nabki waynu ooye haddaynu istaagnayn yuu la hadlayaa mar waxay yidhaahdeen wuxuu la hadlayaa naftiis asalku wuxuu ahaa inuu dhahaa qifan dabeedna waxa weeye sidii in lagu waqfinayo kalaa laga dhigay nuunu tawkiidkii mukhafafka ahaa difan lama odhane qifaa baa layidhi marka waa la wasiyey biniyati alwaqfi tajriid baa la yidhaahdaayo isagii baa isla hadlaya nabki weyna ooyi si labaad waa loo sheego in laha alifku waa alifu tasniya ee munqalibatun min nuuni tawkiidi lmukhafafa ma aha naxu qifaa nabki min dikraa xabiibin wamanzilin iijaaz weey qifaa istaaga waxa loo fasiray in looga jeedo qifan inay ahayd oo nuunu tawkiid mukhafafa la geliyey markii dambena alif loo bedelay oo waslun biniyati alwaqfi ay tahay in hadalkii la wasliyey laakiin niyatulwaqfi ayaa lagu wasliyey marka waxay noqonaysaa istaag istaag weji labaad waxaa lagu fasiray in la yidhaahdo laba shakhsi ayuu la hadlayaa oo uu leeyahay qifa naftiisa iyo saaxiibkii oo kale uu la hadlaya naftiisana tajriid buu ku sameeyey tajriidku waa maxay naftiisii buu wuxuu ka dhigayaa sidii laba qof oo kale oo qofna hadlayo qofna lala hadlayo saaxiib kale uu heliya hadduu jirana yacni labadoodii markaa uu la hadlayo naftiisii iyo iyo saaxiibkii qifaa labadiinanoo istaaga nabki waynu ooye haddaa istaagtaan wa jawaabu talab min dikraa xabiibin wa manzilin waxaan la ogaynaa xasuusadka ruux la jecel yahay aan xasuusanayno iyo guri uu ruuxaasi ku sugnaan jiray xasuusadaynu xasuusanayno daraaddeed baynu la ooyeynaaye istaaga waa iijaaz macnihii uu rabay oo ah inuu wuquuf amro ujeeddada laysu taagayo sheego oohina ay ka dhalanayso sababta loo ogayaa ay tahay xasuusad wax la jecel yahay oo la waayey la xasuusanayo loo ooyayo intaasoo dhanba cibaaradaa yar ayaa faa'iidaysa qifaa min dikraa xabiibin wa manzilin bisiqdi liwaa bayna addakuuli faxawmal imrulkhays ayay ka mid tahay qasiidadiisii ka mid mucallaqadiis marka taa waxaa la yidhaha iijaaz cibaaradu waa kooban tahay laakiin waa mid oofinaysa gharadkiiyo ujeeddadii fa idaa lam yafi bilgharadi summiya ikhlaalan haddii ujeeddadii aynay oofin ikhlaal baa lagu magacaabaa iijaaz waa ka baaqatay maxay uga baaqatay qaydka waxay weyday maca wafaa'iha bilgarad marka summiya ikhlaalan baa la odhanaya mar haddaynay qaradkiiyo ujeeddadii oofinaynin oo wax u dhinmayaan dee ikhlaal baa lagu sameeyo waxba hadalkii loo dhimayoo waa dhantaalan yahay hadal dhammaysan ma aha waa hadal wax u dhimayihiin waxbaa ka maqan ka qawlihi waalcayshu khayrun fii dilaali nnawki miman caasha kaddaa tusaalihiisu waxay tahay sida ninkii shaacirkee la odhan jiray xaaris ibnu xillizat alyashkuri asxaabu lmucallaqaat buu ka mid ahaa wakhtigii jaahiligaanu noolaa wuxuu yidhi cish bijaddin laa yadirka nawku ma uuliita jadda waalcayshu khayrun fii dilaali nnawki minman caasha kadda cish bijaddin waxaad ku noolaataa dheef wanaagsan iyo qaniinimo ku noolow laa yadirka nawku nolol wanaagsan haddaad ku noolaato wax ku yeeli maayo nacasnima waxba ku yeeli mayso xoola haddaad haysataad iska nicmaysanayso yaa inay xamaaqa kuu sugantao nacas aad tahay waxay ku yeelaysaa ma jirto laa yadirka nawku yaanu ku dhibin nacasnimo waa daara yadiiru darra iyo daara iyo duuru iyo daara iyo diiru waa saddex maado oo isku macno ah darra iyo duru waa mudacaf daara yadiiru waa ajwaf yaa'i ah daara yadiiru laa dayr waa taa markaa ay ka timid ilaa daara yadiiru dayran bay haydeen laa dayr daara yaduuru ajwaf yaa'iya iyadood ahna waa jirtaa marka laa yadurka iyo laa yadirka yani mid waliba oo saxiix laa yadirka annawku yaanu ku dhibinoo waxba ku yeelin annawku nacasnimadu annawk iyo annuuku labada mid walba waa la yidhaha bifatxi nnuuni wa dammiha alxumqu waa nacasnimada maa uulita jadda intii qaninimo iyo dheef wanaagsan lagu siiyo yaynay waxba ku yeelin nacasnimo macnuu wuxuu u jeedaa waxba ku yeeli mayso waa amrun yuraadu bihi alkhabaru waalcayshu khayrun fii dilaali nnawki miman caasha kadda nolosha haninimo iyo ladnaan lagu iyo barwaaqo ayaa wanaagsan fii dilaali nawki nacasnimo harkeed gudaheeda iyadoo lagu sugan yahay nolol wanaagsan lagu noolaadaa waxay ka fiican tahay miman caasha kaddaa mid noolaaday yacni nolol dhibaata a ah noolaaday walow haba caqli badnaaday waxay u tusaaleeyeen mashaayikhdu raximana allahu wa iyaahum cibaaradan inay tahay cibaaro kooban oo waa ta'diyatu lmacnaa bicibaaratin naaqisatin canhu laakiin maca cadami aliifaa'i bilgharad iyadoo ujeeddadii aanu oofin ujeeddadii iyadoo aanu oofinaynin ayaa cibaaro ka gaaban muraadku doonayay u cabbiray hadalkiina waxbaa laga xadfay oo xoogaa hadallada waxaa laga xadfay ayaa macnihii wuxuu noqday xoogaa khafi mid qarsoon ujeeddadiisu waxay tahay walcayshu bijaddin ay bixadin saciid nolol wanaagsan iyo haninimo nolosha lagu noolaado markaa bijaddin waa xadfan khayrun fii dilaali nawki miman caasha kaddan fii dilaali alcaqli ta dambana waxbaa ka xadfan macnaheeduna khafi bay nowcan maa noqonays baydka hore marka la milicsado ayaa la garanayaa ashyaadaas inay ka xadfantay marka tanoo kale waxay yidhaahdeen muraadkii si fiican uma oofin oo iyadoo muraadkii iyo hadalkii dhammaystiran yahay lama tilmaamin hadalkan qaradkiiyo ujeeddadii ma oofin maadaama qaradkiiyo ujeeddadii aynay oofinin oo ay ka gaaban tahay wixii la rabay in la cabbiro cibaaraadkii erayadu ay ka gaaban yihiin waxay noqonaysaa ikhlaal bay noqonaysaa iijaas inay noqoto maxay ku weyday waxay ku weyday qaydka ah maca wafaa'iha bilgarad ayay weyday ujeeddadii baynay oofinaynin oo wada gudanaynin erayada iyo hadallada la cabbiray iyo kelimaadka la tilmaamay mar haddaynay tii wada oofinayn oo wada dhammaystirayn waxay noqonaysaa inay nuqsaani ku jirto oo wax u dhiman yihin muraaduhu ana alcaysha aragada fii dilaali xumqi khayrun min alcayshi shaaqi fii dilaali caql muraadkiisu wuxuu yahay nolosha waasicee raaxada ah ee nacasnimo harhkeed lagu noolaadaa waxay ka wanaagsan tahay nolosha dhibaatada leh ee caqli iyo maskax badnaan hadharhkeed lagu noolaado bimacnaa haddaad si kasta u caqli badan tahay oo aanad markaa waxa weeye nool fiican haysanin ee dhibaato iyo kadeed ku nooshahay waxa kuu dhaami lahayd adoo nacasnimo ku sugan oo dee qaninimo iyo xoolo iska haystiya barwaaqo ya waxay yidhaha mid baa la doorransiiyo la yidhi bal ka warran haddii lagu lagu siin lahaa xoolo inaad hesho aad nacas iska noqoto iyo inaad xoolo iyo qaninimo weydo aad markaa maskax badnaato aad markaa waxa weeye caaqil noqoto maskax badan caqli badan labada yamaad dooran lahay ya caqli badnaantaad dooran lahaa buuli kadeed kastaa iska aan waayo waxaan ka baqayaa bu idhi xooluhuna dee inay iga baxaan nacasnimada inay igu hadho marka muxuu noqonayaa mid labadiiba seegay ila xooluhu waa iska uun waharhka labadiisa geline marna waa yimaadaan marna waa tagaan mid xoolo badnaabaa marka dambe ay dhacdaa waqtiyada qaar inuu xoolo waayo mid faqiir ahaabaa xoolo hela marka waharhka labadiisa dhoollood ya waa axwaal ta kale nacasnimadu waxay keensan kartaa xoolaha sidii loogu tasarufayay inuu hagaajin waayo rubama markaa halaagiisuba dee inuu xoolaha ku jiro waxaa laga yaabaa marka waxa weeye xoolihii dee inuu markaa lumiyo ila xamaaqadii yaa waa dhib weeye oo xataa tasaruf wanaagsan lama imanayo shay waliba siduu ku habboon yahay ulama macaamilayo calaa kulli xaal taana waxaa la yidhaahdaa ikhlaal baa la yidhahdaa qaybta saddexaad waxaa la yidhaahdaa itnaad dariiqa saddexaad walitnaad waa in hadalkii lagu dheeraado wa huwa itnaadku taadiyat lmacnaa bicibaaratin zaa'idatin canhu waa in macnihii lagu guto cibaaro dheeraad ka ah oo ka badan ayaa lagu gutay macnihii oo lagu cabbiray maca alfaa'ida faa'idana yaday weheliso ku jirto faa'ido in macnaha dheeraadkaa lagu gutaa faa'idaa ku jirtay ee biduuni faa'ida in layska cabbiray maaha haddii faa'ida la'aan hadalka loo badiyo magac kalay leedaho dee tadwiil ama xashwi bay noqonaysaa weynoo inoo keenayaa hadalkii haddii la badiyo wuxuu u qaybsamaa in faa'iide lagu badiyo iyo inaan lagu badiyo haddii faa'iide lagu badiyo oo faa'iida ay ku jirto hadalkaa la badinayo la faahfaahinayo waxay noqonaysaa itnaab balaaqadiina maxal bay ku leedahay oo waa maqbuul oo waa fiican tahay naxwu rabbi inii wahana alcadmu minii washtacala alra'su shayba nebi zakariya muxuu yidhi rabbi ayaa rabbi rabbigayow innii wahana alcadmu minii aniga waxay daciifay oo i jilcay alcadmu lafihii ayaa i jilcay jinsigii cadmi waa lafihii ku sugnaa minii xaalu cadmiga aniga iga mid yahay inta tabciid ka dhig washtacala waa ololay alra'su madaxina waa ololay yacani waxaa loo jeedaa shacaru ra'si timihii madaxaa ololay shayban ay min shaybin cira ayuu la ololay yacnii sida dabku ololoo kale ayuu madaxaygiina cire la ololay waa isticaaro ay kabirtu macnuhu wuxuu dhacayaa waan weynaaday oo da' baa noqday kabirtu waa bikasri ilbaa kabira yakbaru marka da'da la sheegaayo kabira yakbaru baa loo isticmaalaa kibaran wa bidaaran an yakbaru markaad aragtay ficilkii mudaaric inuu yakbaru yahoo yafcalu yahay waxaad garanaysaa maadigiisi inaanu faculana ahayn facalana ahayn facule inuu ahaadaa ma dhici karto wax allo waxaa facula ku yimi dhammaantood yafcuul bay ku yimaadaan tadaakhul luqatayn wax uga baaqda mooyaane cala lilaaq yafcalu hadduu mudaaric caynku kordhigan yahay maadigana caynku inuu kordhigmaa ma dhici karto iyadoo caynulkalima ama laamulkalima xaraf xalqiyada uu ku jira mooye si kale ma dhici karto inay noqoto facala yafcalu haddaan tadaakhul luqatayn iyo wax la mid marka mawdican waxaad garanaysaa kabara iyo kabura midnaba inaynay ahayd idan waxay tacayunaysaa inay kabira ahayd kabirtu bikasri lbaa'i fi sini waaridun mudaaricuhu bilfatxi laa gayru ya saaxi wa fi ljismi walmacnaa kaburtu bidammiha mudaaricuhu bidammi jaaa biiidaaxi danuushari shiikhii la odhan jiray laba bayt waatu ku cabbiray kabira iyo kabura macnaha ay kala leedahay wuxuu tilmaamayaa marka da' looga jeedo kabirtu keliyaa loo isticmaalaa si kale ma dhaqnaan kabirtu bikasri ilbaa'i fi sinni waaridun da'day ku soo aroortay da'da marka la sheegaayo kabira da'diisaa weynaatay kabira baa la yidhaahdaa kabirtu bikasri ilbaa'i fi sinni waaridun mudaaricuhu bilfatxi laa hayru yaa saaxib mudaaricuhu bilfatxi laa hayru yaa saaxib mudaariciisuna fatxuu ku imanayaa waa sidaa uu ugu yimi wabidaaran an yakbaruu si kale kuma iman karo saaxiibkayo wa fi ljismi waalmacnaa kaburtu bidammiha jidhkaa weynaaday marka loo jeedo iyo marka leeyahay macna ayaa weynaaday yaa kaburtu bidammiha kaburtu waxay ku sugan tahay dammada la daminaayo ba'da oo caynulkelima ah mudaaricuhu bidammi jaa biidaaxi mudaariciisuna damunbuu ku yimi oo waa kabura yakburu kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun qul kunuu xijaaratan aw xadiidan aw khalqan mima yakburu fii suduurikum yakburu waa yahay labadan markaa hadal labadan jumle ee uu sheegay nebi zakariye inii wahana alcadmu minii washtacala ara'su shayba waa itnaab waa cibaaradii oo la faahfaahiyey oo alfaad badan lagu cabbiray kelimaad badan buu isticmaalay kelimaadkaa badana uu isticmaalay waxay ahayd miduu faa'iide daraaddeed u isticmaalay kumuu kaaftoomin innii wahana alcadmu minii lafahaygii baa jilcay intaa kuma kaaftoomin waayo jileeca lafuha ay jilcaan da'na waa ku yimaadaan xanuunna waa ku yimaadaan iyadoo da'duba yar tahay baa dhici karta qofku intuu xanuunsado lafihiisu inay jilcaan marka muraadku doonaya inuu cabbiro ah da' baan noqday oo waa weynaaday dee cibaaradii ma oofinayso haddaan lagu darin washtacala ara'su shayba ta kale haddii lagu kaaftoomo lafteeda waa dhici kartaa qofku isagoo da'yar inay ciradu ku soo dheerayso oo dee u ciroobo dadka qaarkoodoo da'doodu yar tahay oo ciroobay baa jira marka ciro kastaa ma caddaynayso in ruuxa da'diisu weyntay laakiin labada arrin hadday israacaan lafiihina inay jilceen madaxina uu cirro ololay oo weliba dee markaa midhan cirraa inuu yeeshay ma ahee waa in ciradii dee isu baxday ya dabku markuu ololo dee waxa weeye waa maruu si fiican u huray ciradu markay madaxa soo gelayso dee hareeraha iyo markaa waxa weeye ayaa laga yaabaa inay iyadoo badan ay ka soo gasho dabeedna sidaa ugu hurto sidii dab hurayo o kale ya meel ku daadaadsani madaxa waa jiraa hareerahana waa ka soo gelaysaa dabeedna markaa sidii dab hulaaqayo oo ku shidmayo kalu noqonaya marka dambu isu baxayaa markaa timihii madaxuna ciru ololay buu lafihiina waa jilceen macnihii wuxuu noqonayaa waan weynaaday oo da' baan ahay labada arrinoo israacay muraadkii waa oofinaya marka maca faa'ida baa itnaab loogu sameeyey baa hadalka loogu dheeraado loo faahfaahiyo cibaaraadan dheeraadkaa loo keenay idan wuxuu noqonayaa itnaab buu noqonaya waayah faidaa lam takun fi ziyaadati faa'ida haddii ziyaadada hadalka la kordhinayo o la ziyaadinayo aan faa'ida ku sugnayn summiya tatwiilan waxaa lagu magacaabaa tatwiil bishari in kaanat iziyaadatu hayra mutacayina waa haddii ziyaadadu mutacayina aynay ahayn oo kelmad gaara aynay mutacayin ziyaadada aynay u ahayn oo la odhanayn hadalka intaas ayaa mutacayin u ah ziyaadada oo dheeraad ah haddaynay mutacayin ziyaadadu aynay ahayn oo cayinnayn ee ay laba dhex taalliya wixii la mid ah ama ka badan ay dhex taallo oo leeyahay intaa mid ka mid ah ayaa ziyaadadii noqonaysa aan lalahayn tanbaa ilaaba ilaa ziyaadadii ah waxaa markaa la yidhaahdaa tatwiil baa la yidhahdaa haddii mid gaari mutacayin u tahay oo iyadu laazim u tahay ilaaba ilaa inay ziyaadadii tahay oo faa'iidadii dheeraad ay ka tahay waxaa la odhanayaa taana xashwi waa mid lagu cabbeeyey oo layska geliyey biduuni faa'idaha layska geliyey wa xashwan in tacayanat xashwi baa lagu magacaabaa haddii ziyaadadu mutacayina ay noqoto ziyaadadaana faa'ida aynay ku jirin fataiilu tadwiilka hadalkii la dheereeyey ee biduuni faa'ida lagu dheereeyey ziyaadaduna mid mutacayino aynay u ahayn naxwu wa alfaa qawlahaa kadiban wa mayna wa alfaa wuxuu ku ogaaday qawlahaa hadalkeedii wuxuu ku ogaaday kadiban been inuu yuhu ogaaday been buu ku aqoonsaday alfaa mar waxaa loo isticmaala waa helay marna waxaa loo isticmaalaa bimacna alcilmi in looga jeedo alfaw aabaa'ahum daalliin marka waxaa hadda looga jeedaa tii cilmiga ahayd wa alfaa wuxuu ku ogaaday qowlaha odhaahdeedii kadiban been inuu yuhu ku aqoonsaday waa maynan iyo been kadib iyo mayn labadu waa beenta maana been buu sheegay yamiinu maynan waa bimacnaa kadaba yakdibu ayaa la macna maana yamiinu maynan marka la amrayana waxaa la odhanayaa min min baa la odhanaya ya min umma qaasimin ay ikdib u been marka min waxay noqotaa mar xaraf ka mida xuruufuljarki mar waxay noqotaa min ficil bay noqotaa ficil amar oo maana yamiinu mayna laga keenay min mar waxay noqotaa isim bay noqotaa oo bimacnaa bacdu la mida calaa ra'yi zamakhshari waayahay marka kadiban wa maynan waa isku macne labadama waxaa la ysugu daray bifaa'ida mise biduuni faa'ida waa iyama faa'ida miyay ku jirtay in labada la ysku daro maya qaradka iyo ujeeddadu waxay ku xasilaysay mid ahaan in la sheego oo la yidhahdo wa alfaa kadiban ama la yidhahdo wa alfaa qawlaha ya qaradka iyo ujeeddadu intaasay ku xasilaysa marka biduuni faa'ida baa hadalka la dheereeyey soomaa idan maxay noqonaysaa itnaab walaa hayri ma itnaab bay noqonaysaa mise wax kale noqonaysaa itnaab ma noqonaysa waa ka baaqatay wax haddaba isweydiin leh itnaab maadaamay ka baaqatay ila itnaabka waxa u sharti ahaa maca alfaa'ida waa in hadalka loo ziyaadiyaa faa'ida la jirkeeda biduuni faa'ida haddii la siyaadiyo idnaab ka baaqatay laakiin waxay kala dhex taallaa ma tadwiil baa mise waa xashwi ziyaadadu ma haddaynay mutacayino ahayn waxay noqonaysaa tatwiil kadiban wamaynan keebaa markaa waxa weeye dheeraadkii ah oo ziyaadadii ah keebaa mise masiidu calayhigii ah labadu ma u siman yihin mise waa kala leeyihiin soo mid walba laguma cabiri karo mar haddaynay kala lahayn mid mutacayinu ma aha in la yidhaahdo maynan baa ziyaada ah kama awlaysna in cagsiga la yidhaahdo idan ziyaadadu waxay noqonaysaa mutacayina walaa hayru mutacayina hayru mutacayina midaan mutacayina ahayn bay noqonaysaa oo maynan mutacayinu ma aha iyadu inay ziyaadadii tahay kadibanna mutacayinu ma aha inay ziyaadadii tahay idan muxuu noqonayaa tatwiil walaa xashwi tatwiil muxuu noqonayaa tatwiil waayo qaacidada waxaad soo aragtay faida lam takun fi ziyaadati faa'idatun sumiya taطwiilan bisharti maada in kanat iziyaadatu gayra mutacayina wa huna aziyaadatu gayru mutacayina ziyaadadu waa midaan mutacayin u ahayn kadibna mutacayin ma aha maynna mutacayin ma aha mid walba waa aqbali kara inuu ziyaadadii noqdo walxashwu xashigana tusaalihiisu wuxuu yahay naxwu wa aclamu cilma alyawmi walamsi qablahu wa aclamu waxaan ogahay buuhi cilma alyawmi maanta cilmigeeda waa ogahay walamsi shalay cilmigeedana waa ogahay shalay wixii dhacayna waa ogahay maanta markaa wixii dhacayna waa ogahay qablahu shalaydaasoo ka horraysay maanta ka horraysay sow lagama kaaftoomi karin qablahu waayo shalay marka la sheego waxaa la garanayaa kollayba shalay inay maanta ka horraysay waa la garanaya soo maa ya idan wax faa'iidoo ku jirtay ma jirin xagga macnaha marka laga eego nadmiga ha ku hagaajista hadduu doonee qablahu inuu yidhaahdo faa'iide xagga macnaha ku saabsan oo ku tacalluqaysa ma jirin faa'ida kuma xidhnayn mar haddaan faa'iida ku xidhnayn biduuni faa'iida hadal kala badiyay mise bifaa'ida biduuni faa'ida ziyaadadu ma mutacayina mise waa hayr mutacayina waa mutacayina maxaa mutacayin u ah amsi miyaa mise qabl qabl waayo walamsi waxay muqaabil u tahay yowm oo waxaa la garanayaa inay ansab yadu ku ahayd meesha in la sheego amsi marka la sheegayna qablahu waxay noqotay ziyaado mutacayina bay noqotayoo kelmad kalea ziyaada ah in la yidhaahdaa meesha ma iman karto marka idan waxaa la odhanaya waa xashmi idan halkaa waxaa inooga soo baxaya sida hadalka in lagu cabira ay suuragal tahay waa lix dariiq lix dariiq wey in lagu cabiro bimusaawaah oo dariiq marka waxa weeye muraadka la doonaayo iyo hadalka lagu cabiraya ay isleeg yihiin oo dheeraad aynay kala lahayn lagu cabiraayo iyo inaanay isla ekayn u qaybi marka hore dhisme caqliya la samaynaya haddii ujeeddada hadalka la doonayo in la cabbiro hadalka lagu cabbiraya haddayna dheeraad kala lahayn oo ziyaado iyo nuqsaan midnaba aanu ka lahayn musaawaa dheh halkaa dhigisaba nooca labaadoo ah ujeeddada hadalka la doonayo in la cabbiro iyo hadalka lagu cabbirayaa inaanay isla ekayn wuxuu u qaybsamaa inuu zaa'id ka yahay iyo inuu naaqis ka yahay inuu naaqis ka yahay qaado inuu naaqis ka yahay waxaa loo qaybinayaa laba qaybood inuu naaqis uga noqday maca alwafaa'i bilgharad iyo maca cadami alwafaa'i bilgarad laba qaybood buu u kala baxay maca alwafaa'i bilgharad hadduu markaa naaqis uga noqdo hadalku macnihii la doonayo in la cabbiro uu naaqis uga noqdo iijaaz baa la yidhahdaa waynu soo marray maca cadam alwafaa'i bilgarad hadduu naaqis uga noqdona ikhlaal baa la yidhaahdaa isagana waa soo marray hadalkii la doonayo in la cabbiro hadduu zaa'id ka yahay hadalka la cabbiraya muraadkii la doonaayay hadduu dheeraad ka leeyahay oo ka badan yahay wuxuu isaguna u qaybsamayaa inuu bifaa'ida ama maca alfaa'ida inuu maca alfaa'ida dheeraad uga yeeshay iyo maca cadami alfaa'ida inuu dheeraad uga yeeshay maca alfaa'ida hadduu dheeraad uga yeeshay wuxuu noqonayaa itnaab waa soo marray maca cadami alfaa'ida hadduu dheeraad uga yeeshay wuxuu u qaybsamayaa cibaaraadkii waxay zaa'id ka yihiin macnihii la rabay biduuni faa'ida waxaa loo qaybinayaa ziyaadadu hadday mutacayino tahay waxay noqonaysaa xashwi haddayna mutacayino ahayna waxay noqonaysaa tatwiil marka waxaa inoo soo baxay lix qaybood musaawaah iyo iijaaz iyo ikhlaal iyo itnaab iyo tatwiil iyo xashwi lixdaas saddex baa maqbuul ah waa iijaaz iyo musaawaah iyo itnaabba saddex baa marduud ahoo balaaqa ahaan aan munaasib ahayn lala yimaado xagga balaaqa ahaan ansab maaha saddexda kale oo maqbuulun balaaqatan noqon maayaan saddexda aan siaan noqonayna waa maxay waa ikhlaalka iyo tatwiilka iyo xashwiga saas aawadeed saddexdaa wax ka midii nusuusta kuma iman waayahay wa min dawaaci aliijaazi tashiilu alxifdi wa taqriibu alfahmi wa diiqu almaqaam walikhfaa wa sa'aamat almuxaadasa iijaaska maxaa keensada mid walba dawaaci buu leeyahay keensata si gaara wuxuu u sheegay laba nooc iijaaska waxa keensanaya ilaa iijaasku markuu maxalkiisa dhaco wuxuu noqonayaa marka waxaway balaaqadii mid ku jira sida itnaabku markuu maxalkiisa dhaco u noqonayo kalaam baliiqa u noqonayo wa min dawaaci aliijaaz waxyaalaha iijaazka keensanaya sababaya waxaa ka mid a ah dawaacida ah tashiilu lxifdi qaybista la qaybaayo in la fudaydinayo oo markastuu hadalku kooban yahay si sahlan baa loo qaban karaa saas aawadeed kalaamkii salafku wuxuu u badnaa inay hadallada markaa jawaamicdaa ku hadli jireen oo hadallada koobi jireen tasiiru lxifdi wa taqriibu lfahmi waxaa kaloo ka mid a maqaasidiisa in fahamka la soo dhoweynayo oo wakhtiyada qaarkood baa hadalka badani ruuxa wax ka kala tuuraa in la soo koobaana ay dhici kartaa inay wax u soo dhowayso fii bacdi alaxyaan laakiin mawduuca laga hadlayaa hadduu adag yahay wuxuu u baahan yahay faahfaahin badan marka taqriibu lfahmi baa ka mida fahamka in la soo dhoweeyo wadiiqu lmaqaam maqaamku inuu cidhiidri yahay baa ka mid ah maqaamkiibaa cidhiidriyo kumaba simayaba in la faahfaahiyo masalan ninbaa wuxuu ogaaday cadow markaas soo weeraraya cid colkiioo saaran buu arkay wuxuu doonayaa inuu digo hadal badan inuu galo looma baahnaa waa inuu sangaabta ugu dhow ka soo qabtaa oo uu yidhaahdaa iyaakum alcaduw ama uu yidhahdaa asilaax assilaax waruka gurta huruka gurta waa laydin hayaa laakiin hadduu yidhaahdo jihaadku waa fadli badan yahay ilaahay waa inagu booriyey aayaad badan baa ku soo arooray sharax noocaasa ah hadduu galo waxaa laga yaabaa maqaamku kuma simayo maqaamku waa cidhiidhi faahfaahin halkaa looma baano masalan koox ugaadhsata ayaa waxay doonaysay ugaadh bay raadinaysay mid ka mid a ah wuxuu arkay ugaadhii buu arkay kuwii kale ma arkayaan isagu hubkii ma haya hubka waxa haya bika kale hadduu yidhaha kaale waxaan ku tusayaa halkaas ma ku aragtaa ya garanuugu yidhaahdo ama uu yidhahdo deero waxaa laga yaabaa intii inay fakanayso lakiin hadduu yidhahda hazaal hazaal waa ijaaz diiqulmaqaam baa keensaday sharx inaan u gelin xataa haadaa hazaal odhan maayo mubtadihi waa ka tegaya hazaal hazaal waa diiqu lmaqaam waxaad aragtay markaysa waxaa libaax idinku soo kadiyey markaasaa ti alasad alasad waa iijaaz war libax libax libax waxay noqonaysaa diiqu lmaqaam baa keensaday iijaazkan hadalka la koogay ikhfaa baa ka mid a qarin wax la qarinayo maalan cid baa la doonayaa inaan markaa la ogaan markaa lama sheegin isagii markaasaa tii jaa'a waa yimi cid kaleo aa isla ogeydeen inaad tidhaahdo ninkii madaxdaa baa yimi ama ninkii cadowga ku ahaa baa yimi ama waxa weeye nin dulmi ka hayay oo uu sugayay in badan ayaad doonaysaa inaad u sheegto ninkaasina dulmi buu ka hayaa nin kalo ninkan waa madluum markaasaa tii jaa jaa waa yimi laakiin haddaad tidhahdo fulaankii daalimkaa waa yimi waxaa laga yaabaa dee warkii in la ogaado digisna laga gaadhsiiyo isagiina loo digo laakiin xataa cidda maqlaysa waa laga qarinayaa bes waxaa la yidhi jaa waa yimi ama waxaa la yidhi markaa facala kada wakada mid baa la yidhi waxa waxaasuu sameeyey kii sameeyey lama sheegin in la qariyaa la rabaa sa'aamatu lmuxaadasa waxaa ka mida ah in laga daallan yahay sheekada arrinkaa laga sheekaysanayo sheekadiiba waa qofkani waa daallan yahay oo waxaa ku sugan dhib buu dareemaya kayfa anta qultu caliilu war sidaa tahay deedna wuxuu yidhi waa igu jirtaa ya ama wuxuuhi waa xanuunsanaya xataa ana ma odhan ana caliilun waayo qofku markuu xanuunsanayo hadal badan ma awoodi karo hadalka badani dhib buu ku yahay marka kelmad inuu cabbiro ayaa qaradkiiyo ujeeddadii oofinaysa ku filan marka sa'aamatulmuxaadasa markay tahay waxaa laga cabirayaa halka ugu dhow iijaaskaa laga cabiraya marka dawaaci liijaaz bay ka mid tahay wa min dawaaci litnaabi tabiit lmacnaa itnaabka dawaacidiisii asbaabta keensata waxaa ka mida ah macnaha in la sugayo macnihii baa la doonayaa nafta in lagu sugo oo loo caddeeyo waxaa la doonayaa qofka naftiisa in macnahaasi si fiican ugu sugnaaduu rabaa marka itnaab baa lagu samaynaya wa tawdiixu lmuraad waxaa kaloo ka mida markaa itnaabka waxyaalaha sababaya keensanaya muraadka in la caddaynayo wixii la rabaa la doonayaa in la waadixiyo la caddeeyo yaxtaaj ilaa tawdiix idan yuwadax mar hadduu caddayn u baahan yahay waa la caddaynayaa waa la faahfaahinayaa waa la baaminaya watawkiid adkayn baa ku jirta kaana ida takallama takallama alaasan waa tasbiit lmacnaa waana tawkiid nabigu markuu hadlo sala allahu alayh wasalam saddex goor buu ku celin jiray marar badan wuxuu samayn jiray arrinka uu sheego inuu saddex goor ku celiyo si loo fahmo macnahaasi ugu sugnaado ciddii fahantay loogu sii adkeeyo marka dadka qaarkood waxay u noqonaysaa tasbiit lmacnaa qaar waxay u noqonaysaa waxa weeye tawkiid ya qaar tawdiix bay u noqonaysaa wa dafcu ihaam waxaa ka mid a ah waxyaalaha keensanaya itnaabka in wax markaa ismoodsiis inuu yimaado si kale loo qaato loo fahmo in la daafacayo o la baajinayo haddii cibaarada la soo koobo waxaabaa laga baqayaa in muraadkii aan si fiican loo fahmin si kalena loo qaato si aan taasi u dhicin baa la faahfaahinaya ya waana dhacdaa dadka qaarkood hadalka la sheego inay si kale u fahmaan marka nebigu markuu sheegay sala allahu alay wasalam xadiiska maa min nafsin manfuusa man huwa alyawma calaa wajhi alard yani nafnafi ku jirtaa ma jirto oo cidda arlada korkeeda maanta ku sugan ah oo boqol sana ay u imanayso iyadoo nool dadka qaar waxay u fahmeen saxaabadda badankoodii may ahayne bacdi waxay u fahmeen boqol sano marka la gaadho adduunyadu waa rogmanaysa muraadna saasi ma ahayn waxaa laga tilmaamaya dadka hadda nool baan wakhtigaa noolaan doonina dad kalaa nool ya maraadka looga jeeday saase marka fii bacdi alaxyaan waxaa dhacda dadka qaarkood macno kale inay u fahmaan ahlucilmiga qaarkood waxaa dhacday masaa'il ay fatwoodeen oo ashyaada qaarkood ay radinayeen dadka qaar inay uba qaateenba inay sugayeen ya ay dhahdeen sheikh maanta wuxuu fatwooday sidaas ibnu cuthaymiin wuxuu ku sheegayaa fii bacdi duruusi waxa uu tilmaamayaa mas'alo u inkiray oo diiday in laga naqliyo dadka qaar uga naqliyeen waa banneeyey sheek isagaa soo naqlinaya marka waqtiyada qaarkood wahan baa dhici kara aqsaamu lijaaz iijaazka noocyadiisa alijaazu ima an yakuuna bitadamun alcibaarati alqasiirati macaaniya kaiira iijaazku ama wuxuu noqdaa mid ku sugan cibaaro gaaban ama koobani inay koobsatay macaaniya kasiira macnayaal badan sidaa waa ku dhacdaa wa huwa markazu cinaayati albulaqaa qolyaha marka baliiqiinta ah oo balaaqada ku fiican hadalkooduna balaaqada badan yahay ama cilmiga balaaqada yaqaana meesha ay ku dadaalaan weeye cibaaraadkii oo qasiiroo kooban macaani fara badanna koobsanaya maxalka iyo markaska ay ku dadaalayaan halkaas weeye wa bihi tatafaawatu aqdaaruhum kaasa inay ku kala tegaysaa qadaradooda ay ka leeyihiin xagga balaaqada balaaqadii dadku maraatib bay ka yihiin martaba caali ah martaba wasat ah yani maraatib waa jaranjaro waa fi daraja waaxida kagama sugnaa waa fi darajaat mutafaawita wa yusamaa ijaasa qisar waxaana lagu magacaabaa koobistii gaabinta ahayd oo koobistii waxaa loo qaybiyaa iijaasu xadfi iyo iijaasu qisar baa loo qaybiyaa labaduba way idiin quran yihiin labaduba ta koowaad waxay tahay cibaaraadkii oo kooban baa macaani fara badan koobsanaya waa alfaad qaliila oo haddana koobsanaysa macaaniya kasiira iijaasu qisar baana la yidhaahdaa qisar waa diddu duul dee qasri iyo qisar labadaba waa la yidhaahdaaye qasri maxaa looga leexday haddaa qisar loo yidhi culammadu waxay yidhahdeen waxaa looga leexday qasri ishtiraak baa ku sugan oo qasri mar waxaa loo isticmaalaa koobista wax la koobayo la xabisayo maqsuuraatun fi lkhiyaam alqasri bimacna alxasri waalxabsi maqsuuraat bimacnaa maxbuusaat marna waxaa loo isticmaalaa did utuul marka maadaama ishtiraak ku jiro waa laga leexdo yada waxaa loo leexday tan kale qasura shayu qasran wa qisaran wa qasaaratan mid walba waa la yidhahdaa marka qisarku waa diddu tuul marka iijaazu qisar baa la yidhahdaa naxwu qowlihi tacaala walakum fi lqisaasi xayaa waxaa idiin sugnaaday filqisaasi qisaasta gudaheeda waxaa idinku sugnaaday xayaatu nolol ama walakum waxaa idiin sugnaaday filqisaasi xaalay qisaasta gudaheeda idinku sugnaatay xayaatun nolol yani xayaatun cadiima wa ima an yakuuna bixadfi kalimatin aw jumlatin aw aksara ama wa inuu iijaasku ku dhaca in kelmad la xadfo ama jumlo la xadfo ama wax ka badan la xadfo maca qariinatin tucayinu almaxduuf iyadoo lala qabo qariino iyo amaarad waxa la xadfay caddaynaysa cayimaysa oo sheegaysa yacani lagu garanaya waa cayimaysa bimacnaa waa sheegaysa waa lagu garanaya baa laga tilmaamaya wa yusama iijaaza xadfin iijaazu xadfi baa lagu magacaabaa mashaayikhdu waxay tilmaamayaan raximana allah wa iyaahum iijaaska in loo qaybiyo laba qaybood oo midna waxa la iijaazu qisar midna waxa la iijaazu xadfi baa la yidhahda iijaasu qisar wuxuu noqonayaa hadallada jawaamicda ah ee macaanida badan koobsanaya alfaaduna yar tahay macnayaashuna badan yihiin fi lqisaasi xayaa waa eh, xuruuf kooban haddana macnuhu waa fara badan yihin waxaa jira cibaaro ay carabtu ku hadli jireen oo xoogaa koobnaanteeda iyo balaaqadeeda ay aad ula yaabi jireen iyo sida xuruufteed u kooban tahay iyo sida macnaheedu u badan yahay waa hadal maahmaaha ahaa maahmaha carbeed ahaa oo ah alqatlu amfaali alqatli dilka ayaa u diidis badan dilka waxaa loo jeedaa dilka qisaas qofka loo dilo oo cidduu dilay loo dilaa baajinta dil ay baajinayso oo dulmi wax lagu dilo ayaa badan muraadka looga jeeda waa saas laakiin waxa la yidhi oo culammadu ay yidhaahdeen cibaaradaasi ceebo dhowray lahayd cibaaradan baa baliiqo ah oo ablaq ah bal in la barbar dhigaa ma aha bay yidhahdeen culamada qaarkood way si ay u caddeeyaan qur'aanka balaaqadiisa ayay waxay yidhaahdeen toban weji bay ablaq kaga tahay fil qisaasi xayaa waa ka xuruuf yar tahay oo fil qisaasi xayaa waa laba iyo toban xaraf weliba marka waxa lagu nudqiyay aan la eegine waxa qoran marka la eego fi lqisaasi fii waa laba alqisaasi waa lix xayaatuna waa afar waa laba iyo toban xaraf wa bixasabi almaktuub marka laga hadlayay labiiyo toban xaraf tahay laakiin fi lqisaasi xuruufaha qaarkood baa dhacaysaa yaada lama akhrinayo hamsatulwasliga lama akhrinayo addoon maaragtaa toban bay noqonaysaa calaa xasabi almantuuq marka la eego calaa xasabi almaktuub marka la eegana waa labiyo toban xaraf alqatlu anfaa lilqatli yadu waxay tahay mid ka badan intaas waa afar iyo toban xaraf miya arbacata cashara xarfan alqatlu waa shan anfaana waa afar lilqatlina waa shan kale waa afar iyo toban xaraf macnaheedu waa khafyi arrin labaadee tan macnaheedu waa waadix waxay u baahan tahay taqdiiray u baahan tahay la qadaro oo la yidhahdo alqatlu qisaasan anfaa lilqatli dulman ya waa midda kale waxaa ku sugan takraar tan takraar kuma jiro waa midda kale qaafkan iyo laamkan lagu soo celcelinayo iyo ta'dani nudqigooda xoogaa siqal baa ku jira alqatlu anfaa lilqatli xoogaa iqal baa ku jira waata kale cibaarada kama cadda muraadka looga jeedaa daahirkeedu waxaa buu egaya tanaaqud qatli baa qatli diidaya waaba qatliye siduu qatli u diidaya waa in la sharxaa la bayaamiya muraadka saa iyo saasaa looga jeedaa kani waxa weeye waa fil qisaasi xayaa ta kale qatligay ku gaar yeeleen fil qisaasi xayaa maxay sheegaysaa hadday jiraaxo tahay iyo hadday naf tahay qur iyo qoomba ya qisaasi waa geli kartaayo dee nolol baa ku sugan badbaadaa ku jirta wa haakada marka iijaazu qisar baa la yidhahdaa iijaazu qisar ayaa la yidhahdaa cibaaraadka baliiq ee marka waxa weye jawaamicdoo dhami waa noocaas mid kalena waxaa la yidhaahdaa nooc kalena iijaazu xadfi baa la yidhaahdaayo waa haddii xadaf markaa u galo taa hore waxa weye waa iijaaz hadalkii la soo koobaayo biduuni xadfin wax la cadfay ma jiro laakiin kan kale iijaazu xadfin waxbaa la xadfayaa waxaa la xadfayaa wuxuu noqon karaa xaraf wuxuu noqon karaa kelmad wuxuu noqon karaa isim wuxuu noqon karaa ficil yani wuxuu noqon karaa mawsuuf buu noqon karaa sif buu noqon karaa mawsuul buu noqon karaa siluu noqon karaa xaal buu noqon karaa tamyiiz buu noqon karaa mudaaf buu noqon karaa mubtaduu noqon karaa khabar buu noqon karaa yani jumlu noqon karaa jumal buu noqon karaa waa anwaac badan hadalkii marka wax laga xadfo wuxuu soo gaari karaa inuu xaraf noqdo wax la xadfay hadda xaraf inooma sheegin mashaayikhdu wa ima an yakuuna bixadfi kalimatin aw jumlatin aw aksara xataa xaraf buu noqon karaa ya walam aku bagiya nuunkii baa la xadfay akun lama odhan nuunkuna asal buu ahaa waa xadaf xarfin ya xadfu xarfin ayaa la yidhahda labada ta'oodba midkood la xadfay wama bitaain ibtudi qad yukhtasar calaa taa katabayanu lcibar marka ibnu maalik odhanaya waxay laba ta'ood lagu bilaabo waxaa dhacda in lagu gaabsado ta oo midda kale la xadfay midda kale la xadfay katabayanu lcibar tatabayanu lcibar wey ina aladiina tawafaahum lmalaa'ikatu ay tatawaffaahum lmalaa'ikatu min baabi xadfi ixda taa'ayn labadii to'od baa midkood la xadfi marka xaraf keliya la xadfi karaa aksara min xarfin baa la xadfi karaa kelmad baa la xadfi karaa kelmaddaasi mubtaday noqon kartaa khabar bay noqon kartaa mudaaf bay noqon kartaa xaal bay noqon kartaa sifay noqon kartaa ya mawsuuf bay noqon kartaa anwaac badan weeye wamaa min almancuuti wannacti cuqil yajuusu xadfu wa fi mar mancuudkaa la xadfaa mar nactigaa la xadfaa ya wamaa yali mudaafa yaatii khalafa canhu fi lcraabi ida maa xudifa mudaafkaa mar la xadfaa mubtadaha waqtiyada qaar la xadfaa faacilkaa la xadfaa markaasaa mafcuulilayga maqaamkiisa la dhigaa waxaa la xadfi karaa jumlo waxaa la xadfi karaa jumal aksara min jumla laakiin maxaa u shardi ah waxaa u shardiya ah waxa la xadfay qariino cadaynaysa waa inay jirtaa waxadfu maa yuclamu jaa'izun kama taquulu zaydu bacda man cindakuma wixii la garanaayo in la xadfaa waa bannaanta ya waa qaacido guud marka iijaazu xadfin baa la yidhaahdaa koobis xadaf wax lagu koobaayo hadalkii waxaa loo soo gaabinayaa iyadoo wax la xadfay oo la jaray xadfigaa culammadu waxay u qaybiyaan anwaaca waxaa jira mid waxaa la yidhaahdaa ixtibaad mid waxaa la yidhahdaa ikhtizaal mid waxaa la iktifaa yacani waxa weye isaga laftiisa anwaac loo qaybiyaa mid waxaa la yidhaahdaa iktifaa waa min iktifaa axadi didayn saraabiila taqiikum alxara ay walbarda walahu maa sakana fi alleyli waalnahaar maxaa u muqaabila walahu maa sakana maa sakana wamaa taxaraka xadfan soo walahu maa sakana fi alleyli wannahaar macnuhu wuxuu dhacayaa walahu maa sakana wamaa taxaraka fi alleyli wannahaar laakiin wamaa taxaraka waa la xadfay maxaa loo xadfay waa min baabi aliktifaa'i biaxadi didayn labadii shay isku lidka ahaa baa mid lagu kaaftoomay oo kii kale lilcilmi bihi garashada la garanayo daraaddeed laysaga xadfay iktifaa baa la yidhahdaa nooc kale waxaa la ixtibaak baa la yidhahdaa ixtibaak waa maxay laba shay oo laysku cadfay ayaa mid walba waxbaa la sheegayaa wixii u muqaabilkaabaa ka kale laga xadfayaa kaana waxbaa la sheegaya wixii u muqaabilkaabaa ka kale laga xadfayaa fi'atun tuqaatilu fii sabiili illahi wa ukhraa kaafiratun yarawnahum milayhim ra'ya alcayn fi'atun tuqaatilu fii sabiili illaah fi'adani waxay tahay lama sheegin laakiin maxaa muqaabilu ah wa ukhraa kaafiratun maxaad garatay ta hore inay tahay mu'minatun maxaa ka xadfan sifo ah fi'atun mu'minatun tuqaatilu fii sabiili illah wa ukhraa kaafiratun waxay u dagaalamayaan lama sheegin qolada hore maxaa la sheegay waxay u dagaalamayaan tuqaatilu fii sabiili illah qolada maxay tahay tuqaatilu fii sabiili shaytaan maxaa la ixtibaak baa la yidhaha ixtibaak nooc xadaf ah anwaacda calaa kulli xaal loo qaybiyaa yani xadaf yelas waaya faxadfu lkalimati ka xadfi illah fii qowli imri'i ilqays kelmad in la xadfaa waa sida xadafka la xadfo laa la xadfo hadalkii imru'ulqays gudihiisa waxa la xadfay laa baa la xadfay oo wuxuu yidhi faqultu yamiin allahi abraxu qaacidan walow qaطacuu ra'sii ladayki wa awsaalii waa baxru tawiil waxaan idhi buui yamiin ullaahi yamiin ullaahi qasamiy dhaarta ilaahay baa dhaartaydaan ku dhaartay abraxu qaacidan ay laa abraxu qaacidan maxaa laga xadfay laadii naafiyada ahayd baa lahay abraxu qaacidan ay laa abraxu qaacidan ka zuuli maayo inaan fadhiyo ee waan fadhinayaa walow qatacuu ra'sii ladayki wa haba gooyaan madaxayga agtaada ha ku jaraan gabadh yahay kurka ha iga jaraan wuxuu sheeganaya in jacayl hayo wixii dhiba ku yimaadana yaa fii sabiili cishqi inaan u aabayeeyo walow qatacuu ra'sii haba gooyaan madaxayga ha gooyaan ladayki agtaada ha ku jaraan be wa awsaalii iyo xubnahaygaba ha gooyaan awsaalii bimacnaa mafaasili wuxuu u tusaaleeyey iyadoo laa la xadfay waana dhacdaa ficilka mudaaric in laa laga xadfo haddii ay laada naafiyada in la xadfaa waa dhacdaa hadday tahay fi siyaaqi jawaab ilqasri marka saddex shardaa loo dhigaa xarafka nafiya la xadfaya waa inuu laa yahay mar labaadkana siyaaq qasam waa inuu ku yimaadaa mar saddexaadkana ficil mudaaric waa inuu galay saddexda shardiya caynkaasa danuushari sheekhii la odhan jiray baa beyt ku kulmiyey wuxuu ihi wayuxdafu naafin maca shuruuطi halaaثatin ida kana laa qabla almudaarici fii qasam cabdullaahi danuushari waa sheekh marka ka mida culammadii xawaashiday ahaan jirtay oo tasriixa waxa uu ku leeyahay xaashiya laakiin matbuuca ma nadmiyana waa leeyihi oo culammadii wax nadmin jiray oo jamciyada iyo samayn jiray buu ka mid ahaa ahawaashiikh intii ah aywa wuxuu ihi wayuxdafu naafi naafi baa la xadfayaa adaat nafyi maca shuruudin alaasatin saddex shardi la jirkood baa la xadfaya ida kaana laa qabla almudaarici fii qasam waa inuu laa yahay mudaaric hortii waa inuu ku sugan yahay dhaarna waa inuu ku guda sugan yaho jawaabu qasam dhacay intiiba waa ku suganta dhaari waa ka horaysa yamiinullahi ay qasamiin ficilku waa mudaaricu waa abraku xarafka nafiye ee la xadfayna waa laa wa jumlati jumla iyadoo la xadfayana ka qowlihi tacaala waa sida hadalkiisa allah uu yidhi wain yukadibuuka faqad kudibat rusulu min qablik hadday ku beeniyaan nebi maxamedow sala allahu aleyh wasalam faqad kudibat xaqiiqe waa la beeniyey rusulu min qablik rasuulla kaa horreeyay adiga ayaa la beeniyey falaa yadurak yaanu ku dhibin beenintooda jumla ka maqan meesha ay fataasa wasbir jumlo kale ay mashaayikhdu qadareen mufasiriinta qaarkoodna waxay qadari jireen falaa yadurrak takdiibkoodiyana waxu ku yeeli fatacasa isku sabir siiyo naftaada u tacsiyadee in rasuulladii hore la beeniyey wasbir sabirna ta'asa bimacnaa tacadda ku sabir siiyo naftaada ugu tacsiyadee wasbir sabir oo jawaabu shardigu inuu faqad kudibat rusulun min qablik inay lafteedu jawaabu shardigii noqotaa ma suuragal aha waayo shardiga ee jawaabteeduba qaacidadu waxay tahay inay mustaqbal noqdaan oo sida mashhuurka culamada ka agtooda ah hmm. wain kaana fii bacdi dalika ma fiih laakiin sidaa jumhuurka agtooda mashhuurka ka ay waa saas waa inuu ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga mid waliba inay mustaqbaliya ma suuragal aha bay jamaahiirtu yidhaahdeen shardi inta la sheego in iyo wax la mida markaa lagu shardinayo lowda shardigeedu iyadu waa maadi oo waa gaar laakiin in iyo idaa iyo markaysaga adawaadka la midka ah haddii sharti loo isticmaalo mustaqbal waa inay noqdaan wa kadalika jawaabtuna waa inay mustaqbal noqotaa bay yidhahdeen takdiibka rasuullada hore loo beeniyeyna mustaqbal ma ahe waa maadi marka wax mustaqbala waa in la qadara waxaas waa maxay fata'asa wasbir ama falaa yaduraka yaanu ku dhibin beenintooda marka waa iyadoo jumlo la xadfay wa xadfu lakar wax ka badan jumlo in la xadfaa naxwu qawlihi tacaala fa arsiluun aniga idira marka boqorkii la sheegay riyadiisii ayaa nin wuxuu yidhi aniga idira yuusuf ayuha sidiiqu in la diray lama sheegine waa la xadfay arsiluuni ilaa yuusuf yuusuf idira macnuu dhacaya liastacbirahu ru'ya si aan riyada inuu cabbiro oo uu fasiro si aan u soo weydiiyo fafacaluu waa sameeyeen faataahu waa u tegey wa qaala wuxu uhi yaa yuusufu yuusufow marka aksara min jumla ayaa la xadfay marka taasna waxaa la odhanaya waa iijaazu xadf marka iijaaskuna labada qaybood ayuu u qaybsamaa halkaasuu darsigu inoogu joogayaa aan caawa ku joojinaynaa